بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيina mحمد وعlى آlه وصحبه وsلم أmا bعd waxaan soo haynay kitaabkii sulam الوصول ilى cilm الأصول lلsheikh xاafظ بن أحmed الxakmiي رaximh الlه taعaalى fasl fي man huwa أfضل الأmة bعd الرasuل slى الlه عlيه وآlه وsلم وذkr الصxaabة بمxaasinihim wاlkf can masaawiئihim wma shajara baynahum fasl hada kani fasil weeyaan fi man huwa axad huwa isaguwa afضل اlummati ummadda ugu fadli badan bacda rasuuli salى اllahu alayh ali wasalam nebiga kadib dadka qofka ugu fadli badan ummadan cadaynteeda ayuu fasal yahay wadikri saxaabati wafii dikri saxaabati saxaabada sheegitaankooda bimaxaasinihim lagu sheego ammaantooda iyo wanaagooda iyo walkafi ka harig ka reebtoonaansho can masaawi'ihim xumaanta ka dhacday in laga reebtoonaado laga aamuso la daayo wamaa shajara baynahum iyo wixii iyaga dhexdooda ka dhex dhacay fasalkan sheekh wuxuu uga hadlayaa dhowr waxyaabood oo midda koowaad ay tahay ummadan yaa ugu fadli badan nebigeeda kabacdi sala allahu alayh ali wasalam nebiga kadib ummaddan waxaa ugu fadli badan abubakrin sidiiq radia allahu canhu sida uu sheegi doono uma cumar ayaa ku xigo uma cusmaan baa ku xigo uma cali ayaa ku xigo kadibna waxaa kusii xigaan cashar almubashariin toddobadii tobankii jannada loogu bishaareeyey ayagoo nool wixii ka haray oon afartaan aan ahayn yani kadib waxaa ku xiga dadkii muhaajiriinta ahaa dadkii yani badriyiintaan ujeeda uma waxaa ku xiga muhaajiriinta intooda kale kadib marka ahlu baycati ridwaan dadkii baycati ridwaan galay ayaa ku xigo kadib marka saas ayaa marka ummadaanu ay marka u ay kala tahay ayb marka in ummadan uu fadli badan yahay abubakar iyo cumar iyo cusmaan bukhaari wuxuu wariyey saxiixiisa uu ku wariyey ibnu cumar inuu yihi kunaa nukhayiru waxaanu ahayn kuwo kala khayr badnaysiiyo asxaabta oo fa naquulu waxaan dhihi jirnay abu uma cumar uma cusmaan ayaan dhihi jirnay markaa wanabiyu bayna abhurinaa nebigana uu nagu dhex jiro isagoo nebiga nagu dhex jira waxaan dhihi jirnay ummaddan waxaa ugu khayr badan abubakar cumar cusmaan saasaan dhihi aan u wadi jirnay marka taa eh, waxay kutusaysaa marka xadiidka waa u daliil abubakar in ugu fadli badan yahayna waxaa ku tusaayo sidoo kale in nabiga sala allahu alayh ali wasalama uu uhormariyey salaada markii uu jiraday waa kii nabiga sala allahu alayh ali wasalam yiri abubakar ha laygu yeero ha tujiyo dadka salaada marka intii nabigu uu xanuunsanaa isagaa dadka ka bixi jiray salaada markii uu reer bani camr ibni cawf oo isdagaalay oo soo heshiisiinayeyna xadiiska abu daawuud oo wariyey bilaal ayuu wuxuu ku yidhi haddii salaada waktigeeda la gaaro abubakar hormari oo dadka ha sujiyo waxaa kaloo abubakar fadligiisa ku tusaaya inuu fadli badan yahay ummadan xadiidkii kale isagana ahaa nebiga sal ll slam uu yidhi low kuntu mutakidan axadan khaliilan latakhadtu abaabakrin khaliila haddaan qof ka dhigan lahaa saaxiib hoosaad oo yacni eh, khaliil haddaan cid ka dhigan lahaa eh, abubakaran ka dhigan lahaa walakin khaliilku walakin saaxibukum khaliil raxmaan laakiin saaxiibkiina waa saa iska wadeen allah raxmaanka ayuu wadeegiisa yahay marka cid kale haddaanba wax ka dhigan lahaa abubakar an ka dhigi lahay an ka dhigan lahaa taana marka waxay kutusaysaa in abubakar oo ugu fadli badan yahay asxaabta iyagana saasay qiri jireen ayb abubakarna markaa dabe abubakar ka bacdi cumar ayaa ku xigo saas sida xadiidkii hadda ibn cumar oo tusaayey fadaaishoodana marka aada bay u badan tahay sheekeynka xadiidka uu ku jamciyey tirmidi uu warinayana wuxuu ahaa iqtaduu biladayni min bacdi abibakrin wa cumar labada aniga iga dambaysa gadaashay kudayda abuubakar iyo cumar kudayda sidaa buu yiri ayb cusmaan inuu isagana u fadli badnaa marka ninka saddexaad uu yahay asarkii hadda ibnu cumarna waa kutusaya waxaa kaloo kutusaayo markii uu cumar dhimanayay ayuu wuxuu yidhi lix qofood ayuu wuxuu yidhi ha laga soo bixiyo ninka madaxda noqonayo lixdan qofood ee nebigu uu dhintay sala allahu alayh ali wasalam isagoo raalli ka ah nimankaas qof ha ka soo bixiyaan asxaabu rasuulillaahi ee markaas joogtay waxay ku ijmaaceen dhammaantood in cusmaan aysan cidna ka hormarinin cusmaan bay kulligood hormariyeen siday u dhan yihiin walidaalika imaamu daara qutni waxaa laga wariyey inuu yidhi qofkii cuhmaan cali qofkii cali cusmaan ka hormariyo faqad azraa ra'ya almuhaajiriina walansaar ansaar iyo muhaajiriin ra'yigoodiibuu xaqiray maxaa iyagiibaa cali oo joogo iyo cusmaan qaateenkow ka dhigeen marka abubakar ma cumar ma cuhmaan weeyaan waa sida yacni raajix ah ninka saddexaad in cusmaan laga dhigaa raajix ah calina ninka afaraad inuu markaas yahay ma garanin culammada qaarkood ahlu sunnada qaar ka oo yar ayaa ayagu waxay yidhaahdeen cali ayaa saddex ah cusmaana ah afar ah masaladaas marka saa darteed maadaama bacdi ahli sunna ay saa qabaan ayaa culammadu waxay ku dareen marka mas'alo qofkeeda lagu baadiyeysiinayo bidci looga dhiga ma aha hadduu yidhaahdo abubakar tuma cumar kadib cali baa ku xiga hadduu yidhaahdo waa ka khaldantahay mas'alada sida raajixa waa in cusmaan lagu sadexeeyo laakiin ma la dhahayo ahlu sunnada uga baxa arrintaas maadaama culimmadii waaweyneed ee taabiciinta qaarkood ay cali ayagu saddex ka dhigeen cusmaanna ay afar ka dhigeen amaa laakiin abubakar iyo cumar qofkii cid kale ka hormariyo xagga fadliga waxaa weeyaan qofkaas waa mubtade sunnada waa uga baxayaan arrintaas waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto khilaafada taas marka xagga fadliga waay afartooda marka laga yimaado xagga fadliga waxaa ku xigo todo casharada intii ka hartay lixdii kale lixdii kale marka waxaa waa sacd sacd ibn abi waqaas saciid ibn zayd zubayr ibn alcawaam cabdiraxmaan ibn cawf radia allahu canhu iyo raggaas weyaan nacam iyo abu cubayda caamir ibn ljaraax radia allahu canhu nacam iyo cabdiraxmaan ibn cawf nacam marka lixdaas iyo waxa weeyaan eh, iyo eh, lixdaas iyo afartan marka la isku daro tobankii casharul mubashariin ayaga waato tobanka jannada loogu bishaariyey dabadeed marka dadkii ahlu beder ahaa kadib saabiqiintii muhaajiriintii hore ahlu baycati eh, ahlu baycati ridwaan iyo raggaasoo dhan maa taas marka xagga fadliga waayo xagga khilaafada xagga khilaafada waxay u kala horeeyaan abu bakr uma cumar uma cusmaan uma cali sida hadda fadliga ay ugu kala horreeyeen khilaafada ugu kala horreeyey kow ummadan nebiga kadib waxaa madax u noqday abubakr abubakr markuu dhintana cumar ayuu magacaabay cumaraa noqday cumarna lixdaas qof mid kasoo xula ayuu yiri cusmaan ayay doorteen cusmaan saasu wuxuu ku noqday amiirulmu'miniin cusmaan markii la dilayna kadibna marka cali ayaa dadkii ahluxalli walcaqdiga ahaa asxaabta u waaweynaa cali ayay markaas madax ka dhigeen oo calina khilaafadiisu saasay ku ansaxday marka waxaa weeyaan eh, saasay u kala horeeyaan qofkii marka yidhaahdo masalada fadliga iyo khilaafadu waa kala duwan yihiin marka laga hadlaayo yani caqiida ahaan khilaafada qofkii yidhaahdo cali baa saddex ah abuubakar baa madax noqday markii eh, kadib cumar baa ah kadib cali baa madax noqday qofkii yiraa oo cusmaan khilaafadiisa meesha ka bixiyo oo meesha ka saaro mubtadicuu ku noqonaa arrintaas sababtoo a ah arrin asxaabtao dhan ay ku ijmaaceen oo meesha ka bixiyey madaxtinimo muddo dheer socotay oo asxaabtu ay ku joogeen oo ay cusmaan amiirnimo u aqoonsanaayeen bal nebigu uu yihi sala allahu alayh ali wasalam khaliifo la dili doono oo gardaro lagu dili doono inuu yahay uu sheegay hadday yidhaahdaan cusmaan khilaafadiisa xo kama jiraan waa ku bidcoobayeen arrintaas iyadaa waa ku bidcoobayen xagga fadliga waay marka midda aan lagu bidcaysiinayn haddaw saddex ka dhigo cali marka fadliga iyo khilaafadu saas ay kala duwan yihiin sigaa ogaada masalada labaad wuxuu yihi wadikri saxaabati bimaxaasinihim saxaabada in wanaagooda la sheego walkafi can masaawiihim masaawidoodana in laga haro saxaabada maxaasintooda in la sheego oo la faafiyo manaaqibtooda in laga sheekeeyo ilaahay dembi dhaaf looga dalbo والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نبي وحيري صلى الله عليه وسلم إلهي من كبارتي يعني وحيري صحابتي ها عيننا لا تصبوا أصحابي أصحابتي ها عيننا فوالذي نفسي بيده macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye low anfaqa axadukum mitla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu midkiin haddii uu bixiyo buurta uxud oo dahab ah ma gaaro saxaabi koombo uu sadaqaystay iyo koombo barkeed oo saxaabi ou la baxay idinka ma gaaraysaan haddaad buurta uxud oo dahabana bixisaan soo ma garan marka asxaabta in la caayo waxaa weya waa zandaqa wa qofka inuusan diin lahayn ayay tusaysaa qofka asxaabta rasuulka caayinayo ama wax ka sheegaayo cidda uu dan leeyahayna waa uu nebi maxamed sala allahu alayhi waaalih wasalam maxaasintooda marka in la sheego saxaabadu waxaan ictiqaadsanaha inaysan macsuum ahayn ambiye ma aha ayagu dembi waa geli karaa saxaabigu laakiin in dunuubtooda keliya dadka looga sheekeeyo oo la yidhaahdo kaasaasu sameeyey hadda ka meeshaasu ku gefay saanba u yeelay gafaskooda haddii laga sheekeeyo taas marka waxay keenaya dadka quluubtooda saxaabada in lagu yareeyay keenaysaa mana loo baahno walidaalika culimada waxay dhahaan kutubta caqaa'idka waxaa ku sugan walaa nadkuruhum ila biljamiil asxaabta ma ku sheegayna ilaa wax wanaagsan ma ahan wixii xumaan oo ka dhacay waa iskaga aamusaynaa sababta waa maxay xumaantooda marka loo fiiriyo iyo wanaagooda ta xumaanta wax aada u yaray noqonaysaa asbaabihii xumaanta looga dhaafayena way la imaadeen dabcan maxaa yeele waa jihaadeen nebigay arkeen oo eh, cilmigay ka qaateen eh, qur-aankii bay fahmeen khayr kasta oo qof lagu sheego ayaga uga owleysan ugana habboon mar hadday sidaa tahay waxaa ku dartaa tawbada la tawbada ku dadaalay ahaayeen masaa-ibtii adduunyada kusoo gaartay oo diinta faafinteeda ka gaartay waxaas oo dhan marka la fiiriyo dunuubtooda waxaasaa lagu dhaafayaa marka shafaacada nebiga caleyhi salaatu wasalaam ma u malaynay inay wax ka waaynayan raggii nabiga la saaxiibay la noolay ma ka waaynayo nbiga nabiga shafaacadiisa maxaa mumin oo dhan baa helaayo maxaad u malaynay iyaga marka ilaahay baaba ka raalli noqdo alla wuxuu yihi wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin walansaari waladiina tabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu ilaahay baa raalli ka noqday iyadan allay raalli ka noqdeen ayb marka saa darteed baa maxaasintooda un laga sheekeeyaa dadka marka qallooca wata laakiin intaa waxay ka sheekeynayaan saxaabada xumaantooda ka sheekeeyan xumaanta marka saxaabada ay ka sheegayaanna inta badan wax sugnaadayba ma aha oo sanad saxeixa ku sugnaaday wixii sugnaadana waxaa weeyaan meel fiican baa loogu xambaari karaa ulajeed wanaagsan ee hagaagsan ayaa lagu xambaari karaa soo ma garani wixii aan ujeedo kale maxmal fiican aan lagu xambaarinna dunuubtooda in la dhaafaayo ay ka toobad keeneen iyo inay yacni eh, waxyaaba badan lagu dhaafo iyo yaa suuragal ah walidalika kutubaha waxaa ku arkaysaa culamada saxaabada inay ammaantooda ka sheekeeyaan kitaabu fadaa'il asaxaaba lilimaam axmed ibni xambal kitaab saa la dhaho ayuu leeyahay fadaaisha asxaabta ka sheekeeya bukhaari kitaabu fadaa'il asaxaaba ayaa saxiixiisa ka mid ah wahaakada manaaqibta asxaabta eh, fadaa'il alansaar waxbaa laga alifay eh, waa badan yihiin marka imaam alfara alandalusi wuxuu leeyahay manaaqib alansaar aada baa loo ammaanay asxaabta rasuulka manaaq culamada ahlu sunnada manaaqibtooda bay wax ka qoraan bikhilaafi dadka ahlu bidcada iyagu waxay qoraan saxaabada yacni masaaligtooday qoraan oo waxay ku magacaabaan kutubtooda masaalib saxaaba waxaasna hadhow waxay keenayaan haddii qofka yani saxaabada waxaasay ku qaldameen oo kaasay ku qaldameen oo kaasay ku qaldameen haddii la dhaho quluubta dadka marka waa waa dadkii quluubtoodii way ku yaraanayaan oo ixtiraamkii ay ku lahaayeen quluubtii waa ka baxaysaa hadhow marka saxaabada isagoo caynayaa la arkaa qofkii saasna lama rabo nacam baynamaa haddii manaaqibtooda laga sheekeeyo dunuubtii ka dhacdayna lagu xambaaro si fiican meel maxmal fiican lagu xambaaro waxa weeyaan eh, qofku marka dadku waxbay ku kala garan karaan walkafi can masaawiyihim iyo wamaa shajara baynahum bay ruuxi iyaga ka dhexdhacay in laga aamuso asxaabu rasuulillahi wixii ka dhex dhacay in laga aamuso wixii ka dhex dhacay wuxuu ka wadaa dagaaladii iyaga markaa ka dhex dhacay ee waqcatuljamal oo kale iyo waqcatu sifiin iyo iyada in laga dhigta mabda maahan dadka la bara ma ahan sida yani manaahijta qaar taariikhaha qaar markay islaamka taariikhdiisa soo qaadaanba dadka waay waxay u dhigaan waqcatuljamal iyo kale u udhigaan islaamkii wanaagiisii baa badan siiradii wanaageedii dhammayd waxaa laga soo qaaday waqcatuljamal iyo sifiin bugaagtii manaahijtii soomaaliya soomaalida ka jiri jirtay saasay ku salaysnaayeen taariikhda dadkii loo dhigaa taariikhda islaamka keliya waxaa looga dhigaa goobtii ratiga waqcatuljamal marka taas maxay ku tusaya marka saxaabada dad un khilaaf badan inay yihiin a ah, dadka loo baraa oo loo tusaya taasina waa khalad maaha marka asxaabu rasuulillahi iyaga ka dhex dhacay waa laga aamusaa sida cumar bnu cabdilcasiis uu yiri wuxuu yidhi waa musiibo annaga ilaahay gacanteenna uu ka badbaadiyey afkeenna inaan uga qeyb qaadanna ma aha marka adigii kuma jirin dagaalkooda gacantaadii hadday ka nabad gashay afkaadii waa inuu ka nabad galaa marka waxbaa ka sheeg sheegi bimacnaa waxaa laga wadaa ha dhihin asxaabu rasuulillah kaasna waa xumay kaas waa fiicnay kaas waa ahlunaar kaas waa faasiq kan waa kan waxaa hala imaan labada qolee marka dagaalantay imaa inay midkood oo laba ajar leeyahay kii saxsanaa markaas ka kalena inuu hal ajar leeyahay ugu yaraan hal ajar buu leeyahay maxaa yeelay kulligood khayr bay rabeen kulligood khayr bay rabeen dad aan markaas dad wadayaalana isku yani dagaalka inuu dhaco sabab u ahayo ka qayb qaatay o ilaa marnaba iyagu isma aysan necdayn asxaabu rasuulillaahi ridwanullahi calayhim laakiin mid in marka lagu baraarugsanaado waa muhim ma looga dayanaa marka dagaalada iyaga ka dhex dhaca ma looga dayan karaana ma looga dayanayo taas waa laga marka waa annaga iyagii maxkamad ma saarayno kaasaa saas ah kana ma dhehayno mana uga dayanayno arrintaas oo kale oo dadkii ma la dhahaayo muslimiintu ha isdagaalaan sababta asxaabtiiba waa isdagaalayn ah hadda ka hor ma la dhahayo taas khalad waana bal dagaalkooda culamadu waxay ku qoraan dagaalada inay dhacaan laga fiicna oo yani laga wanaagsanaa inuu dagaalka dhaco iyo inuunan dhicin inuusan dhicin baa fiicneed laa shaka maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wiilkiisii xasan ahaa wuxuu ku ammaanay dagaalka inuu markaa joojiyey oo wuxuu yihi xadiidkii abi bakra ee bukhaari ku sugnaa ina bnii hada sayidun wasayuslixu llahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygan waa sayid buu yihi laba qolo oo muslimiina oo waaweyn baana ilaahay ku heshiisiin doonaa marka haddii dagaalku uu sax ahaay oo uu fiicnaa xasan laguma ammaaneen inuu dagaalka joojiyey laguma ammaaneen marka dagaalku mar walba waa laga fiicnaay laakiin innaga ma ka ratibayna dagaalkii saxaabadii baa qaarkood saas ahayd qaar kalena waasaan ma dhahayna marka taa iyado marka macnahaasa sheekhulislaam ibnu taymiya uu yiraahda hadduu dagaalku inuu in laga fiicnaa xadiidkaasaa kutusaayo weli waana sidaa leeyahay waxaa kaloo kutusaayo dadkii bedriyiinta ah waaba ku yaraayeen ma ka qayb qaadanin badana dagaaladaas dadkii ahlubeder u badnaa waxyarun baa ka galay marka ma looga dayanayo masalada marka taas iyada saa in loo loogu baraarugsanayo ama baynamaa kii kale oo cali ou la galay khawaarijta dagaalkii nahrawaan la dhihi jiray ee cali ou khawaarijta la galay asxaabtoo dhan arrintaas waa soo dhaweeyeen mid raalli ku ahaa iyo mid ka qayb galayna noqdeen walidaalika maxaa yeelay axaadiisay u haysteen khawaarijtu inay soo bixi doonaan waqti muslimiintu kala tegsan yihiin oo furqa ay ka jiraan in yani eh, dadka ahlu islaamka ay laynayaan un dadka muslimiinta oo gaalada ay iska daynayaan yaqtuluuna ahl lislaam wayadacuuna ahl lkufri gaaladii waa ka tegayaan muslimiintii bay la dagaalamayaan eh, qur-aanka daahirkiisa ay qabsadaan oo axaadiistii rasuulka kuma micnaynayaan qur-aankii ile qur-aanka waxaa fasiraysa sunada moogta sunadii ma rabaan dad ahlu quluwi inay yihiin waxyaaba fara badan buu nabigu ka sheegay sala allahu calayh ali wasalam dad aan wax fahmaynin aayadda waa akrinayaan laakiin macnaheeda ma ma fahmayaan yani macnihii kama daadegaya macnihii marka cali qolada marka markii nebigu uu saa u tilmaamay haddaad soo gaartaan la dagaalama buuyi oo haddaan soo gaaro waa la dagaali lahay buuyi marka cali ayaa la dagaalamay weliba calina waxuu la dagaalamay markay iyaga fasaadka bilaabeen markay cabdullahi bnu lkhabaab ay dileen ayuu cali marka weerarka ku qaaday marka kuwayaalkaas oo kale iyagu marka dad noocaas oo kale haddii ay intay muslimiinta gaar uga baxaan oo ay marka khalqal dadkii saas ku gelinayaan oo muslimkii jidka u gelayaan oo laynayaan iyo kuwaasoo kale marka in dadka muslimiinta dhammaantood meel uga wada jeestaan oo iska qabtaan iyagoo marka fidno ma ahan taasoo kale nacam lamana mid ah dagaalkii hore oo yacni jamal iyo sifiin iyo lama mid noqonaysa intaasbu marka baab ka dhigtay intaa marka baabkaanu waa saas marka baabkan marka laba qolo iyo ummadda annaasu darafaan ee wasad weeyaan qolo waxaa weya waa khawaarijta khawaarijtu iyaga cusmaan iyo cali ayay diinka ka bixinayaan oy gaalaysiinayaan waana lacnadayaan abubakar iyo cumar ayaga waxba kama sheegaan khawaarijta cagsigooda waxaa ah raafidada ama shiicada abubakar iyo cumar ay aada u gaalaysiiyaan iyagana abubakar iyo cumar ay gaalaysiiyaan raafidada cusmaan eh, iyo cusmaanna eh, dabcan way ku darayaan cali marka iyaga waxaa weyan guluwi bay ku sameeyeen ilaa qaarkood ay caabudeen cali marka waa tii ou kuwaas ilaah bay ka dhigteen cali markii uu arkay caligu wuxuu yihi falamaa ra-aytu lamra amra muuhina ajajtu niiraanii wa dacawtu qambara markaan arkay yii arrintu inay arrin daran ay tahay adag ayaan dabkii shitay yii wadacawtu qambara adoonkiisii qambar ahayna waa u yeerayin in la qabto dabka lagu rido kii yidhaahdaa caliga ilaah dabka ayuu ku tuuraya qaarkood inay cabsadaan meeshii laga rabay waxay yidhaahdeen maya waxay dhaheen cali inuu ilaahay hatanaaba u daliila sababtoo ah ilaah unbaa naar wax ku cadaaday dad meel kale loo wado nimankaas marka waa darafkaas ayaka qolaa saddexaadna waa ay jirtaayo naasibiyiin la yidhaha naasibiyiintu ayaga cali iyo ma abiyihiin aalu beytka nebiga ma arki karaan cali iyo gaalaysiiyaan cali bay yan nuqsaamiyaanay aada u caayaan kastoo imaamu dahabi anbalaynaa inuu yidhaahdo eh, cali ayaguma gaalaysii jirin naasibada laakiin waa waa waa kufista xugmi jirin so ma garanin eh, ahlu sunnaduna intaasba waa khilaafsan yihiin aalu beytka nebiga waa jecel yihiin oo ixtiraamayaan asxaabta rasuulka dhammaantood waa wada wada wada jecel yihiin xagga fadligana abubakar cumar cusmaan cali saasay ukala hormaraan inta marka firaqaas oo dhan waa ka wada waa ka wada beri noqdeen wabadahu khalifa wabadahu wabacdahu alkhaliifatu shafiiqu nicma naqiibu lummati asidiiqu daka rafiiqu lmustafaa fi lgaari lmuhaajiriina المهاaجiرين والأنصار وهو الdي بنفسه تولى جهاaد mن عن الهdى تولى وبعdh نبga marku dhintay ka gadaale alkhaliifatu tawallaa waxaa arrinka maamulay oo tawaliyey alkhaliifatu khaliifihi ashafiiqu dhimrinta badnaa naxariisashada badnaa dadka u naxariisa jiray nicma waxaa nicmo lahaaday oo ammaano dhan ay ku gaar noqotay ee ammaan ay ku gaar tahay oon ammaanayna naqiibu lummati ummaddan odaygeedii asidiiqu ahaa sidiiqa ahaa daaka kaagaasi rafiiqulmustafaa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam rafiiqiisii saaxiibkiisii kii kula saaxiibtamay fi lgaari godka dhexdiisa daaka kaagaasi rafiiqulmustafaa mustafii nabiga sala allahu alayh ali wasalama rafiiqiisii fi lgaari godka dhexdiisa kula rafiiqsamay kula saaxiibay shaykhulmuhaajiriina weeyaan muhaajiriinta odaygeedii sheekeedii walansaari iyo ansaarta kulli saxaabadana isagaa oday u ahaa oo yani ugu fadli badnaa ugu weynaa oo ay aada uga dambeeyeen rasuulkana calayhi salaatu wasalaam makaano aada iyo aada u weyn ayuu agtiisa ku lahaa wahwa aladii waa midka tawallaa tawaliyey oo maamulay binafsihi nafsadiisa weliba u maamulay jihaada man axad la jihaadidiisa tawallaa ka jeestay canilhudaa hanuunka ka jeestay abubakar marka waxaa weeyaan waa midkii maamulay oo nafsan ahaantiisaba u maamulay jihaada man qof jihaadkiisa tawallaa jeestay canilhudaa ka jeestay waa dadkii ahlu ridadow ka wadaa markii nebiga uu dhintay sala allahu caleyh waali wasalama dadkii badankood waa in badanoo kamida way waa ridoobeen marka dadka ridoobay yaa lagu khaldamin asxaabta rasuulka ma aha dadka ridoobay waxay ahaayeen dadkii badanaa aan soo hijroonin oo ayaga baadiyaha iyo meelahaas dhanaanadaas ku muslimay oo islaamnimadooda ay aada u dhaweyd waayo amaa raggii nebiga lasoo halgamay oo lasoo kifaaxay oo intaas lasoo noolaa maya ayagu ma ridoodin dad acraab u wada badan bay ahaayeen dadka markaas reer baadiyihii ayagu aanna soo hijroonin oo diintu ay ku cusbayn oo yacni intooda badan seef ka cabsasho un ku muslimay ayay u badnaayeen marka eh, abubakar marka markau maqlay nimanka noocaas inay diintii ka baxeen ayaa marka waxa uu yidhi inuu la dagaalo inuu bilaabay waa la dagaalamy ah, allaal marka musaylama ayna raaceen iyaga ninkii musaylamatan kadaab musaylama wuxuu soo baxay nebiga cahdigiisii aakhirkiisii weliba dad erge ayuu nebiga usoo diray oo uu yidhi ordaha taga eh, dacwadeeda gaarsiiya nebigay u yimaadeen labadii nin markaas waxay yidhaahdeen intay wax sheeg sheegeen ayuu nebigu wuxuu yihi idinka maxaad qirsantihiin markaasay dhaheen nashhadu inahu nebiyu musaylam inuu nebi yahan qiraynaa markaasuu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam haddii aysan jiri lahayn dadka ergada lama dilo yihi caadada saasay ku dureersantay ergada iyo wufuudda inaan la dilaynin haddaysan jiri lahayn waa idin dili lahaayeen way iska tageen markan ergay ahaayeen moogta erge nebiga ma dili jiro dhaqankiis ma ahayn saas markii dambe xilliga cabdullahi bin mascuud ayaa waxaa layihi nimankii ayaa kuufuu ku arkay mar cabdullahi bin mascuud baytulmaalka kuufa oo madaxda ka ahaa nimankii aan muslimiino sidii un iska ah markaasuu wuxuu yidhi cahdina maanta kuma imaaninuu yihi meeshaan markaasuu dilay marka eh, nimankaas marka musaylama badanaa raaceen nimankii musaylamo raacay ee ridoobay abubakar waa la dagaalay ilaa yacni waana uga guulaystay nacam ilaa musaylamihii laga dilo waxaasoo o dhan dad kale abubakar waxaa kaloo la dagaalamay dadkii zakada diiday oo inay zakada bixiyaan diiday iyagana waa la dagaalamay wuxuu yihi wallahi low manacuunii caqaalan ama ciqaalan kaanuu yu-adduunaha wa fii riwaayatin canaaqan waxar ama xarig ay zaka ku dhiibi jireen haddii ay ii diidaan laqaataltuhum waan la dagaalami lahaa buu yidhi waan la dagaalamaa buu la uqaatilana man faraqa bayna salaati wazaka salaadii zakada qofkii kala geeyey waan la dagaalama buu yidhi go-aan adagow abubakar marka arrintaas ka yeeshay cumar baa xoogaa kala dooday masaladaas markii dambe cumar wuxuu arkay xaqa inuu abubakar u dhow yahay waa iska daayay marka abubakar marka labadii sano ee uu madaxda ahaayey wax weyn bau marka qabtay maxaa yeelay mushkilo waxaa jirtay daakhili ah yani dhibaato oo daakhiliya oo gudaha jirtay abubakar arrintaasuu xalliyey cumar marka gobol dhig waxaa loogu sameeyey inuu banaanka u duulo marka cumar marka futuuxaadka cumar marka saasay u sahlanaayeen oo ilaa haddii daakilkaagu mushkilo ka taagan tahay banaanka waxba kama xallin kartid marka dadka waxay u haystaan abubakar xilligiisii futuuxaadba inaan la furanin laakiin abubakar mashaakilaad adagoo waajahay waana ka baxay nacam haaniihi fi lfadli bilartiyaabi assaadicu annaatiqu bisawaari haaniihi kan labeeyo isaga abubakar kan labeeyo fi lfadli xagga fadliga ku labeeyo bilakhtiyaabin shaki la-aan asaadicu weeyaan midka kor ugu dhawaa ugula jahray xaqa annaatiqu ee ku dhawaaqay kan ku dhawaaqo waa bisawaabi sawaabka ku dhawaaqo midkii xaqa yani la jahray oo xaqii ku dhawaaqay weeyaan cumar buu ujeedaa acnii bihi waxaan ujeedaa buu yiri ashahma geesigii abaa xafsin baan ujeedaa cumar ahaa man axad daahara diina man axad daahara yacni banaanka dhigay oo muujiyey addiina diinka alqawiima ee toosnaanta badnaa waa nasara una gargaaray yani man adhara diina diinka muujiyey diinku awal waa muuqday laakin bisababi cumar wax badan bau sii muuqday oo nin marka aada yani karti badan bau ahaa naam radia allahu canhu ardaa man daahara diina alqawiima wanasar asaarim lmunki cala alkufaari wa muusicu lfutuuxi fi lamsaari assaarimu seeftii ahaa kii seefta ahaa almunkii ee cabsi gelinayo guulguulayo bajinayo cala alkufaari gaalada wa muusicu lfutuuxi furashada kii waasiciyey fi lamsaari magaalooyinka dhexdooda furashada magaalooyinka la furtana midkii waasiciyey khariidada islaamku waa waasiciyey waxau aada bu u weynayey cumar radi allahu canhu xilligiisiba waxaa la furtay alciraaqeyn labada ciraaq ciraaq lcarab wa ciraaq lcajam ciraaq iyo eraanta hadda waxa loo yaqaano inteeda badan markaasaa la wada furay haalisuhum kooda saddexeeyo cusmaanu weeyaan waa cusmaan dunnuurayni u saaxiibka ah labadii iskeen u saaxiibka ah dunnuurayni marka waxaa loo jeedaa nabiga labadiisi gabdhood buu mid markay ka dhimatay takaba ku daray ruqaya iyo umukulsuum ayb mid buu markii hore qabay waa ka dhimatay midii kale u guuriyey nabiga sala allahu alayh ali wasalam ayb marka manqabo taasa ugu filan dulxilmi dulqaadka u saaxiibka ahaa walxayaa xishooska u saaxiibka ah bigayri mayli shaki la-aan saas udhexeeyey dulqaadna waa u saaxiib ahaayo yani xilmi ayuu aada caan ugu ahay cusmaan radia allahu canhu xilmigiisana waxaa kutusaa soo dagaalami karo oo dadkii soo weeraray ka gardarnaa iska celi karo oo yacni dad badan ay leeyihiin annagaa kuusoo gurmanayno ayuu iska daayeen markaasay dileen radia allahu canhu ardaah markaasaa dadkiina ugu dambeysay yacni wada jir iyo wada joog iyo midnimo taam a ah markaasaa ugu dambeysay baxrulculuumi baxrulculuumi culuumta baxarkeeda ahaa jaamiculqur'aani qur-aanka kii jamciyey ahaa ayb istaxad waxaa ka xishooday minhu isaga malaaik raxmaani allah raxmaanka malaaigtiisaa ka xishootay baayaca canhu sayid lakwaani manaaqibtiisa waxaa kamid ah anahu jahaza jeish alcusra manaaqibtiisa waaweyn waxaa kamid a ah dagaalkii tabuuk ciidan yani ciidan aada u badan buu diyaariyey ilaa toddoba boqol oo wuxuu yani diyaariyey oo dagaalyahan oo u diyaariyey awrtii ay ku dagaalami lahayd iyo awrkii ay ku dagaalami lahayd iyo waxyaabihii markaa ay ku eh, fardihii iyo waxyaabahaas oo dhan ba u diyaariyey radia allahu canhu ardaa markaasuu nebiga markau maqlay aad ugu farxay waxa uu yihi maa dara cusmaan maa facala bacda alyawm cusmaan waxa uu yihi maanta kadib waxa uu sameeyo wax ay u dhibaayaan ma ayb maanta kadib cusmaan waxa uu sameeyo waxba ka dhibi maayaan buu yii waxyaabaha kaloo aada loogu xasuusto waxaa kamid ahaa bi'ru ruuma muslimiintiio biyaha ku dhiban oo ceel aan haysanin oo eh, yani aan ceel hay <clears throat> aan ceel haysanin ayuu ceel u gaday markaasuu muslimiinta u waqfay biru ruuma manaaqibtiisa waxaa kamid ah masaajidka inuu aada u waasiciyey ayaa kamid ah. waakada aada iyo aaday u fara badnaayeen casmaan radia allahu canhu manaaqibtii oolaa manaaqibtiisa waaweyn sidoo kale waxaa kamid a ah qur-aanka shaqada uu ka qabtay sida uu u jamciyey weliba yani ummaddii iyadoo inay iskhilaafto halis u ah ayuu yani musxafku ururiyey ku jamciyey baxrulculuumi culumta baxarkeeda ahaa jaamiculqur'aani qur-aanka kii ururiyey ahaa istaxaf minhu waxaa ka sariigtay oo ka xishooday malaa'ikurraxmaani allah raxmaanka malaa'igtiisa baayaca canhu sayid lakwaani bikafihi fii baycati ridwaani baayaca canhu waxaa la mubaayacooday isaga xaggiisa sayidul akwaani nacam baayaca waxaa mubaayacooday sayidul akwaani koonka sayidkiisii waa nabigey sala allahu calayh ali wasalam canhu isaga xaggiisa xaggiisau ka mubaayacooday bikasii buuna kula mubaayacooday gacantiisii fii baycati ridwaani baycat ridwaan baycatu ridwaan markii ay dhacayso sulxu xudaybiya intaynan dhicin bay ahayd nebigii iyo maka u socdo cumro u socdaan ayaa markaa eh, waay waxaa dhacday in nebiga hadal wax looga sheeg sheegay nimankii qoraysh xaggooda markaasuu cusmaan u diray wuxuu yihi orada tago u sheeg inaan anaga beytka rabno inaan dawaafno waxna aanaan keenaynin dagaalna aanaan u soconin sidaas usoo sheeg buu yii oon bax da maka oon markaas la tegi karin oo dhibaata ay jirto oo gaaladii haysatay waxa cusmaan loo dirayna waxay ahayd xoolaa in markaas dadkiisu ku badnaayeen meesha oo xoogaa isaga markaas aan aada loogu baqaynin cusmaan markii uu maka tegey isagoo nebiga ergey ka ah ayaa waxaa nebiga lasoo gaarsiiyey nimankii quraysh inay cusmaan dileen war noocaasaa lasoo gaarsiiyey markaasuu nebiga wuxuu diyaariyey inuu marka dagaalamo dadkiibuu beeca ballan la galay baycatu ridwana la galay kun iyo afar boqoloo nin bay ahaayeen in markaa ninna uusan cararin oo yacni lala dagaalamo ay ilaa iyo geeri ay dagaalamaan markaasaa baycadaa markii la sameynayay ayaa nebiga sala allahu alayh ali wasalam uu tou gacantiisa midig qabtay tii bidix ayuu geliyey markaasuu cusmaan isagoo ka ka dhigayo marka taasuu ujeedaa marka sheekha midda u sheegayo cusmaan marka rasuulka calayhi salatu salaam waa ku weynay marka waxaan horjeedaa cusmaan baa waay weliba dadku waxay soo sheegay sidaa maayna waxay yidhaahdeen cusmaan waa iska weliba waxay yidhaahdeen cusmaan dadkii qaarkood intuu maka tegay oo u ka dhargay beytkii oo dhawaafay oo marka annagiina halkaana nalagu horeyna isagiina waa kaasa waa dawaafayaayo waa raaxaystay dhaheen macnaha buu ka dhergi markaasuu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam ma u malaynayo yii cusmaan inuu saa yeelayo annagoo halkan joogna inuu iska dawaafayo isaga ma ila ahan buu yihi sidiiyayna noqotay baayaca sayid lakwaani koonka sayidkiisii ayaa canhu cusmaan xaggiisa u mubaayacooday bikasii kula mubaayacooda fii baycati ridwaan baycati ridwaan dadka qaara marka de tan waxay ku daliil u tahay dadka qaar waxay ku dhacniyaan cusmaan baycatu ridwaan ma joogin dhahaan bederna kama qeyb gelin labadaba ceeb uma aha sababtoo ah beder kama qeyb gelin xaaskiisii oo nebiga gabadhiisii ahayd ayaa markaas xanuunsanaysay isagaana marka ciidan u ahaa walidaalika haniimadii markii lasoo qaatay cusmaan qeybtiisii nabigu waa siiyey sala allahu alayh ali wasalam waxbuu ka siiyey soo ma garanin marka kuma maqnayn gardarre isagama maqnayn baycatu ridwaanna haddii cid kale oo maka loo diri karo ay jiri lahayd yacni cusmaan lamaba diraan waa joogi lahayd ee rasuulku shaqo ugu maqnaa ah, iyo muslimiinta ayb markaa mid khawaarijta kamid a ah yidhi ma og tahay buu yihi in ibn cumar buu u yimi markaasuu yihi ma og tahay in cusmaan baycat ridwaan ma ka qayb galay maya beder ma ka qayb galay maya uxud markii muslimiintu ay dambo aada loo yani dabarjebinta ku dhacday dadkii cararay ma kamid ahay haa allahu akbaruu yihi marka nacam sidii inuu xelay umalay sug buu yihi marka nacam amaa beder sababtoos uga qayb galin saasay ahayd amaa baycatu ridwaanna saasay ahayd amaa midaan aada sheegaysa uxud ilaahay baa dadkaas oo dhan cafiyey adiga marka maxaaka qaadayda intaas marka adna bax oo ilaahay subxaana watacaala inta cafiye ma adiga ku dhegan tahay ila allaa cafiye mo walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahu biidnihi xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu dunya waminkum man yuriidu alaakhira uma sarafakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum hakaas ilaahay waa cafiyey subxaana watacaala iyo aayaadka kale suuratu aali cimraan ku jira marka ayb waraabicu kan afareeyana ibnu cami khayr irusuli rususha kii ugu khayrka badnaayna adeerkiis weeyaan ani waxaan ujeedaa alimaama alxaqa imaamkii xaqa ahaa da lqadri alcali yani da lqadri sharafta u saaxiibka ah ee sareysay qadarkii sareeyey ayb mubiidu kulli khaarijiyin maariqii wa kulli khibin raafidiyin faasiqi mubiidu kulli khaarijiyin khaariji kastaa kii baabi-inayay khaarijigaas oo maariqin diinta ka siibtay wa kulli khibin wa mubiidu kulli khibin mid kastoo dhagaroow ah raafidiyin oo raafidi ah faasiqin oo dhaacada alla ka baxay kii baabi-inaya ah labada kooxba waa cali waa la dagaalay khawaarijta isagaa si fiican ula dagaalayo weliba nebiguna waxyaabaha loo daliishadana ay kamid tahay yani xaqa ana alxaqa kaana macahu dagaalka sifiin maxaa yeelay nebigu waxau tilmaamay labada koox midda ugu dhawaanshada badan xaqa ayaa khawaarijta la diriiri doonta wiil cali ahaa kii la diriiray khawaarijta mubiidu kulli khaarijiyin khaariji kasta kii baabi-inaayo maariqin oo diinta ka siibtay wakulli khibbin wa mubiidu kulli khibbin mid kastoo la-iim ah, yani oo dhagar badan oo xun kii la dagaalamayo raafidiyin raafidi kasta faasiqin ee daacada alla ka baxo waxyaabaha raafidoo aada ugu ugula dagaalamaya waxaa kamid ah inuu yiri qofkii aniga abubakar iyo cumar iga fadilo oo iga hormariyo jaladtu calayhi xabda almuftari muftari yani qof yani qaadis camal ah xadkiisaan ku dhufanaa sideetan kare meeshaan dhabarka u saaraya ninkii abubakr iyo cumar iga fadila man kana lirasuuli fi makani haaruuna min muusa bilaa nukrani man axad marka manaaqibtiisii iyo fadaaishiisi qaar kamida buu sheegaya wuxuu leeyahay man axad kaana ahaaday lirasuuli rasuulka u ahaaday fii makaani haaruuna haaruun booskiisa u ahaaday min muusa muuse xaggiisa uu he u ka ahaaday bilaa nukraani inkirid la-aan wuxuu ku leeyahay cali nebigu wuxuu u ahaa sala allahu alayh ali wasalam booskii haaruun oo muuse u joogo kale macnaheedu ma aha haaruun nebi buu ahaa cali nebi waaye ma laga wado macnuhu wuxuu yahay maadaama muuse markii uu baxayey oo miiqaadka alle u socday waa tii uu dadkii uga tegey nabiyullahi haaruun oo uu yidhi wawaacadnaa muusa halaatiina leylata waatmamnaha bicashrin fatama miiqaatu rabbihi arbaciina leyla wa qaala muusa liakhiihi haaruun akhlufnii fii qowmi qowmkayga iiga khaliif noqo sii ilaaliyo sii siyaasadooda iyo maamulkooda iyo yacni tadbiirkooda adiga iiga wakiil noqo waa tii uu yidhi nabigana calayhi salaatu wasalaam markii uu tabuuk u baxaayey cali wuxuu doonay inuu nebiga raaco markaasu wuxuu yidhi amaa tardaa miyaadan raalli ka noqonayn inuu yidhi an takuuna bimanzilati haaruuna min muusa eh, aniga yani igaga ahaato booskii haaruun oo muuse u ahaa markaasuu nabiga waxuu ku daray hayra anahu laa nabiya bacdii aniga gadaashayn aniga gadaashayn nebi ma jiraayo yani nebi ma tihid waayo adiga laakiin yani xagga khaliifnimadaa ayaad wakiil yani sida haaruun oo maamulka aan muuse ugu dhiibay ayaan ana maamulkii madiine kugu sii dhiibay baa macnaheedu shiicadu marka waxay ka dhigaan halkan cali inuu wasi uu yahay oo nebiga uu dardaarmay oo dadka abubakar meesha uu yacni kusoo galay si aan sharci ahayn waxaas oo dhan wax saxa maaha wax kale maahan cali un waxaa weya madiine unbaa markaas lagu dhaafay de markaa dagaalkaas tabugu ahaa dagaaladii ka horreeyaba nebiga dadkanuu madiine uga tegi jiray mar walba maruu cabdullahi bin umi maktuum uga tegey marba qofkii uu isiiraa markaa inuu uga taga iyo magaalada nebiga ku dhaafi jiray haddii marka taa lagu noqonayo wasi hadda dadka cabdullahi bin umi maktuumna waxau noqonaa isagana wasi nacam marka wax cali oo la gooni yahay ma aha laakiin manqaba aada aada u weyn weeyaan mar haddii nebigu uu ka dhigtay wakiil laa fii nubuwati nebinimada maya buu yiri dhexdeeda eh, ugama aha khaliif nebinimada faqad qadamtu waan soo hormariyey maa ayaan soo hormariyey yakfii ku filan liman ruux salima ka nabadgalay min suui i dannin mala xun naam qofkii suu-u danni ka nabadgale war waa usoo hormariyey ku yiri muxuu hore kugu soo hormariyey in nebi dambe aanu jirayna nabiga calayhi salatu salaam ka bacdi nebi dambe is imaanayn taa marka hore u qaado fa sittatu lmukamalu fa lmukamaluuna alcashara wasaa'iru saxbi alkiraami albarara fasitatu lixdii ayaa markaa ku xigto almukamiluuna ee dhamaystiraya alcasharata tobanka lixdii tobanka dhamaystiraysa tobanka jannada loogu bishaareeyo weyaan ayaa ku xigaan markaa xagga fadliga ayb waa soo sheegnay marka iyaga wasaa'iru saxbi saxaabada inta soo hartay alkiraami ee wanwanaagsanaa albararati baariyaalka ahaa yaa ku xigaan wa ahlu beyti lmustafaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam gurigiisa ahalkiisa yani wa ahlu beyti lmustafaa qoyska nabiga sala allahu alayh ali wasalam al adhaaru daahirka ahaa xumaan yani iyo wasakka nadiifka ahaa wa taabicuuhu kuwii raacay assaadatu ahaa alakhyaaru ahaa saadada ahaa iyo sayidyaalka ahaa alakhyaaru ee akhyaarta ahaa yaa ku xigaan yani marka saxaabada inta kale ahlu beytkii nabiga sala allahu alayh ali wasalama iyo wataabicuuhu saadat lakhiyaaru iyo taabiciintii markaa kasii marka saxaabada haddii laga yimaado qarniga kuxigaa ku xigo khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qarnigii nabiga joogaa qarni ugu fiican qurunta ugu fiican kii waxaa ku xigo kan ku xigo taabiciinta kii kan kusii xigo fakulluhum fii muxkami alqur'aani athnaa calayhim khaaliqu alakwaani fakulluhum dhammaantood buu yihi fii muxkami athnaa wou ammaanay calayhim korkoo athnaa waxaa ammaanay khaaliqu lakwaani koonka allihii abuuray iyo calayhim korkooda ammaanay fii muxkami alqur'aani buuna ku ammaanay qur-aanka muxkamkiisa dhexdiisa qur-aankii baa lagu ammaanay fi lfatxi buu ku ammaanay fii suurati alfatxi oo muxamedun rasuulu llah aladiina macahu ashidaau cala alkufaar walxadiidi buu ku ammaano wakulan wacdallahu lxusnaa buu yiri walqitaali buu ku ammaanay fii suurati alqitaal oo suurat maxamed waay allahu aclam wacaani wuxuu ujeedaa waminhum man yastamicu ilayka xataa idaa kharajuu min cindika qaaluu liladiina uutuu lcilma maada qaala aanifa aayadda asxaabtii wuxuu ka sheegay ilaahay oo ku tilmaamay uutu lcilma dad cilmi la siiyey inay yihiin wagayriha iyo suuradahaas keyrkooda biakmali ilkhisaali wuu ku ammaanay khisaal iyo umuuro kuwa ugu dhamaystirnaan badan kadaka fi ltawraati walinjiili sifaatuhum macluumatu tafsiili kadaka sidaasi la eg taas waa qur-aankii kadaka sidaasi la eg sifaatuhum sifaatkooda macluumatu tafsiili tafsiilkooda mid la garanayo la yaqaan weeyaan fi tawraati walinjiili lagu dhex yaqaan tawraat injiil dhexdooda tawraad iyo injiilda tilmaamahooda iyadoo kala dhigdhigan baa lagu yaqaana mathaluhum fi eh, linjiili ka zarcin akhraja shatahu faahzarahu fastaqlada fastawa calaa suuqihi ila akhir ilaayaat aayaddaasa tilmaamaysa ayb wadikruhum fi sunati lmukhtaari qad saara sayra shamsi fi laqtaari wadikruhum sheegidooda fii sunati lmukhtaari rasuulkii la doortay sunnadiisa dhexdeeda lagu sheegayna qad saara wou socday sayro shamsi qoraxda socodkeeda fil aqdaari jihooyinka ay ku socotay sida ay qoraxda meel ay ka maqan tahay aanay u jirin ayaa asxaabta sheegooda iyo ammaantoodana meel aysa gaarin ma laha uma asukuutu waajibun camaa jaraa baynahumu min ficli maa qad qudira fakuluhum mujtahidun musaabu wakhata'uhum yakfiruhu lwahaabu uma sukuutu aamusitaan yaa waajibun waajib ah camaa kii laga aamuso jaraa dhacay oo socday baynahum iyaga dhexdooda oo min ficli maa kii ficilkiisa ahaa qad qudira la qadaray wixii alla uu qadaray inay dhacaan ka isagaa marka wixii ayaga ka dhex dhacay ee alla uu qadaray marna aan laga baxsan karinna in laga aamusaa waajib ah oo dagaaladii aan lasii wadwadin nacam markaasuu wuxuu yidhi fa kulluhum dhammaantood mujtahidun weeyaan mid kastoo iyaga kamida ah waa mid mujtahida mujtahidkuna hadduu asiibana laba ajar haddii kalena hal ajar buu leeyahay fa kulluhum dhammaantood mujtahidun weeyaan musaabu oo la sawaabinaayo kula sawaabinaayo weeyaan wa khada gafkoodana yakfiruhu lwahaabu allaha yacni hibeynta badan iyaa dhaafayo mid u dhaafayo weya gafkoodiina marka waa la dhaafayaa khaatimatun mid wixii lala soo kitaabka o dhan khatimaysa fii wujuubi tamasuki bilkitaabi wasunna yacni khaatimada waxay ku saabsan tahay kitaabka iyo sunnada in lagu dhagaa waajibnimadeeda warujuuci cinda alikhtilaafi ilayhimaa marka la iskhilaafo khilaafka agtiisana in loo laabto famaa khaalafahumaa wixii labadaa khilaafo kitaabka iyo sunnada wixii khilaafo fa huwa raddun ay marduudun waa la radinayaa maanta wax la celiya waa atamasuk bilkitaabi wasunna ayuu sheekh ku gebagabayna marka kitaabka iyo sunnada in la qabsado fahamkoodana oo kitaabka iyo sunnada in la qabsado waana in loo fahmo dadkii hadda laga soo sheekeeyey khayrka badnaa say ufahmeen oo kale oo qur-aankii waxaa weyaan adiga sidaa doonta haddaa ufahmto khawaarijtaba qur-aanka waa daliisho jireen qur-aanka in la deliishado ma aha arrinta keliya qur-aanka in la deliishadaa la rabaa daliilkuna inuu saxiix yahay oo qawaacidii culimadii aimadina waafaqaana walidaalika khawaarijta oo mushkilada waxay ku dhigeen waxaa ka mid ahaa wax aan yani laba shay oon islahayn bay isku keenayeen aayadna waa akrinayen marka oo waxyaabihii cali markii uu mucaawiya iyo heshiiska xoogaa heshiiskooda la wado la heshiisiinayo ayaa yani garsoore waxay ka dhigeen abu muusa alashcari iyo inuu qadiyadda garsoore ka noqdo markaasay khawaarijtu waxay dhaheen in ilxukmu ilaa lilah xukun ila garsaaro waa allay dheheen maxaa dhe waaan marka idan marka waa gaalowday dheheen mar haddaad ilaahay keyrkiis garsooro ka dhigatay cali markaasu wuxuu yihi ayib hadday saas tahay wuxuu yihi ilaahay wuxuu leeyahay wain khiftum shiqaaqa beynihimaa fabcauu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha haddii ninka iyo xaaskiisu ay xal laga gaari waayo isku yani dhibtoodaan shiqaaq ou bato garsoorayaal sameeya oo haweenta ehelkeeda iyo ninka ehelkiisa laba nin oo nin iyo nin marka wuxuu yihi haddii rag nin iyo xaaskiis hal guri haddii garsoore uu baahday yacni ummaddan dhiiggeeda yaan garsoore laga samaysanin jahli waay dimadaa ka owleysanay dhiigga haddii nin iyo xaaskiis laleeyahay sidaa xakam ha loo sameey dimadaa ka owleysan bu kadib hadda iyaga waxaa weyaan de xujaj male ma ogtahay intaas markii oo xujajkii saas uu xagga xujadana saas uga helay masaajidka oo marka kuufa joogay intay dariishadaha albaabka soo istaagaan ku qalili jireen maa way dhihi jireen marka ah, in alxukmu ilaa lilah in alxukmu ilaa lilah maa markii dambe dadaa waxba yeelayn markuu arkay inay yihiin wuxuu dhihi jira fasbir ina wacdallaahi xaq walaa yastakifanaka aladiina laa yuuqinuuna isaana ku akri jira marka nimankaasa ilaahay ku salladay marka qofkan aayada uu deliishaday keliya ma aha marka shanigu ee waxaa weyaan aayaddan uu deliishaday qawaaciddii wax loo daliishan jiray ee asxaabadii iyo taabiciintii habkay wax u daliishan jireen ma waafaqsan tahay hadday waafaqsan tahay falilah alxamdu haddii kalena waa ka tag waay asalkusu waxaa weya kitaabka sunada loo laabto oo alla wuxuu yihi ayuha aladiina aamanu adiicu llaha waadiicu rasuula ulil amri minkum fain tanaasactum fi shayin farudduuhu ila allahi warasuul alla rasuul u celiy baa wax isku qabataan wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah shardu qabuuli sacyi an yajtamica fiihi isaabat waikhlaasu maca shardu qabuuli sacyi camalka aqbalitaankiisa shardigiisa an yajtamicaa inay ku kulmaan weeyaan fiihi isaga dhexdiisa isaabatun inay ku kulmaan asiibid sunnada uu asiibo iyo wa ikhlaasun baraxtir oo cibaadada ilaahay keliya loo barax macan shardiga camal lagu aqbalo waxaa weeye isaabatun asiibidda waa maxa sunnada inuu asiibo ka wadaa wa ikhlaasun iyo ikhlaas macan wada jira labadaa ayaa camalka lagu aqbala ikhlaas iyo iyo nebiga inuu waafaqsan yahay hadigiisa sala allahu alayh ali wasalam ayb wa ikhlaasun iyo ikhlaas macan wada jiro lilaahi lilaahi rabi lcarshi laa siwaahu lilaahi ilaahay dartii loo barax tiro rabilcarshi carshiga rabbigiisa ahaa laa siwaahu ka soo haray maya muwaafiqo sharci inuu yahay xaal uu yahay mid sharciga waafaqaayo alladii sharcigaasu irtidaahu allow raalli ka noqday wa kullu maa khaalafa lilwaxyeyni fa inahu raddun bigayri mayni wa kullu maa shay dhammaantiis oo khaalafa khilaafo lilwaxyeyni labada waxyi khilaafay fain kitaabkii sunnada waaye fa inahu kaasi raddun ay marduudun mid la celiyo wa oo layska celiyo o layska radiyo bigayri mayni shaki la-aan wa kullu maa fiihi alkhilaafu nusiba faradduhu ilayhi maa qad wajaba wa kullu maa shay dhammaantiis alkhilaafu khilaaf nusiba loo taagay fiihi kaa dhexdiisa shay kastoo khilaaf laga keenayo loo taago oo yani khilaafkiisu taagan yahay faradduhu celintiisa ilayhimaa labada waxii loo celiyey kitaabka iyo sunnada yaa qad wajaba waajibay faddiinu inamaa ataa binaqli laysa bilawhaami wa xadsi alcaqli faddiinu diinku inamaa ataa waa yimid binaqli buu ku yimid soo guurin diintu naqligay ku timid allah subxaana watacala xaggiisay ka timid nebigaana lagu soo dejiyey nebigaa laga soo guuriya markalaba qof markaa dhow ayaa diin cusub wata marka nin aayadihii iyo axaadiistii iyo fahamka asxaabta wato iyo nin isaga marka bidac gadaal kala yimid isaguba qiranayo ku dhahayo bidca xasano waatan isagiibaa ku dhahay waxaan waa cusub yihiin nebigu ma dhihin waa gadaalay ka imaadeen isaa qiranayo adoo haddana wuxuu kuleeyahy diin cusubaa wadataa yaa labadan marka diin cusub wata wixii marka nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waktigiisa aan diin ahayn oo xilliga asxaabta aan diin laga dhiganin waa da-yar yihiin kaasaa da-yar fadiinu diinka inamaa ataa binaqli buu ku yimid laysa bilawhaami mala awaal kuma imaanin iyo waxadsil caqli iyo caqliga malihiisa kuma imaanin iyo qiyaaskiisa iyo caqliga odoroskiisa uma ilaa hunaa qad intahaytu watama maa bijamcihi cuniitu waxa uu yihi uma intaa ka dambow kadib ilaa hunaa ilaa halkaan qad intahaytu waan ka dhammaaday oo waan ka yani waan dhammaadkii baan gaaray watama meeshaasna uma ilaa hunaa qad intahaytu uma intaa dabadeed qad intahaytu ilaa hunaa waan waan waan leey waan dhameeyey ilaa hunaa ilaa halkaan oo nadmigii baan ku dhameeyey ayb watama uu taam noqda maa wixii uniitu aan yani isku kallifay bijamcihi urunintiisa samaytuhu bisulami lwusuuli ilaa samaa mabaxith lusuuli samaytuhu waxaan ku magacaabay bisullami lwusuuli baan ku magacaabay sullamu lwusuul gaaritaanka jaranjaradiisaan ku magacaabay ilaa samaa mabaaxisi usuuli la gaaro caqiidada mabaaxifteeda korkeeda la gaaro walxamdu lilaahi cala intihaa'i kamaa xamidtu llaha fi ibtidaa'i walxamdu o dhan lilah allay usugnaatay cala intihaa'i yani dhamaynteyda eh, aan dhameeyey dhammaynta aan dhameeyey allaan ku mahadinaya aan u ammaanaya kamaa sidii xamidtullaaha alla aan u ammaanay fi ibtidaa'i bilaawgeygii horaba as'aluhu maqfirata dunuubi jamiiciha wasatra lilcuyuuni lilcuyuubi as'aluhu allaan weydiisanayaa maqfirata adunuubi dunuubta dhaafitaankeeda jamiicihaa dhammaanteed wasatra ayaan weydiisanayaa asturid lilcuyuubi cuyuubta u asturo ceebaha ayb uma asalaatu wasalaamu abadaa tanshan rasuula almustafaa muxamada uma asalaatu salaad wasalaamu salaam abadan weligeed taksha rasuula rasuulka haddaboosho almustafaa la doortay muxamedan ahaa uma jamiicu saxbihi waalaali saadati alaimati alabdaali uma intaa ka dabadeed jamiica saxbihi salaam iyo salaam ha daboosho jamiica saxbihi saxaabada nebiga dhammaantood wal aali iyo assaadati sayidiyaalka hal aimati aimada ahaa alabdaali ee abdaash ahaa abdaal macnaha waxuu ka wadaa yani axaadiista abdaasha hadda inkastoo aanay ansixin waxau ujeedaa yani bimacnaa dadkii awliyada ahaa way awliyadiisa sare ahaa alabdaal waaaloo waxaa loo yihahdaa kulamaa yani mid dhintaba ilaahay dhulka yani weli unbuu keenayaa kale dadka yani qof fiican laga weyn maayo markasta taduumu sarmadan bilaa nafaadi maa jarat alaqlaamu bilmidaadi salaadaas iyo salaamtaas oo taduumu daa'im noqonaysa sarmadan weligeed bilaa nafaadin dhammaad la-aan maa intii jaratil aqlaamu qalinku oo ku soqalaamtu ay ku socdaan bilmidaadi qadda intii qalin iyo qad ay isla socdaan salaad iyo salaam daa'imto uma adducaa wasiyatu lquraa'i jamiicihim min gayri ma istithnaa'i uma intaa kadib adducaa duco wasiyat lquraa'i waay dadka kitaabkan akrinaya dardaaranka aan u dardaaramayo inay ii duceeyaan buu leeyahay uma ducaa uma ducaa duco wasiyat lquraa'i weyaan inta akriso kitaabkan dardaaranka aan u jamiicihim dhammaantood min gayri mastisnaacin istisnaa la-aan inaan cidna ka reebin wuxuu leeyahay cidna ka reebin in allaale inta kitaabkan akriso inay ii duceysaan kula dardaarmayaan ilaahay subxaana watacaala waxaan alla uga baryayna inuu dembi dhaafo annagana ilaahay subxaana watacaala uu nagu anfaco asagana darajaadkiisa oo kor ugu qaado annaga iyo inta akrisada akhrisato ka faa iyo isagaba in ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa fii daari karaamatihi jannada inuu alla nagu kulmiyo ayb abyaatuhaa nadmigan abyaadiisu yusrun weeyaan buu yidhi bicaddi ljumali laga tiriyo jumalka jumlooyinka tirinteeda carabta laba qaabay wax u tiriyaano abjadka waxbaa ku tiriyaan abjadka ayay wax ku tiriyaan marka yusrun hadda hadii la xisaabo xisaabta laysu keeno waxay noqonaysaa laba boqol abyaadeedu waa laba boqol weyaan yusrun marka waa laba boqol tiro ahaan marka la tiriyo meelahaas laba boqol iyo dheeraaday noqonay ka kasrigaas wax dhibaataa ma laha taariikhuhaa taariikhdeedan al gufraanu waayo oo iyadana habkaan hadda hadii loo tiriyo marka taariikhda uu dhameeyo ka hadlaa waxaan malaynaa kun saddex boqol lixdan iyo koodi meelaha inay tahay sharac maa kugu dhiga kun saddex boqol lixdan iyo koodi inay tahay malayna ya kun saddex boqol lixdan iyo labadii ay ka wadaa ayaan ka faaruq noqday sanadku markuu ahaayo kuleeyahay fafham faham buu ku yihi sidaan wadcu lii iina duceey hada bilahi tawfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina